الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون walaa yastaiicuuna lahum nasra walaa anfusahum yansuruun baabun wuxuu baab u yahay codaahdii ilaahi subxaana watacaala uu yihi ayushrikuuna maa laa yakhluqu shay-an aayaddan iyo aayaadka ka dambeeya ayuu baab u yahay alla wuxuu yihi ayushrikuuna ma waxay la wadaajinayaan alle maa shay laa yakhluqu aan abuurayni shay-an waxba waxba aan abuuri karin wa hum iyaga yukhlaquuna la abuurayn oo yastatiicuuna aan keri karin lahum kuwa caabudaya nasran gargaar aan u keri karin walaa anfusahum lafahoodana yansuruuna kuwa u gargaari kara aan ahayn ma waxaase ilaahay garab dhigayaanoo ay wax la wadaajinayaan macnaha waxa weeye makhluuqaadka aan ilaahay subxaana wa tacaala la garab dhigi karayn kulligoodba ayaa tilmaamahan iska leh horta waxba ma abuuri karaan bal inay wax abuuraan iska badaayay lafahoodaa la abuuray iyagaa ilaahay abuuray subxaana wa tacaala bal nin markaa cidaan lafaheeda abuuri karayn cid kale abuurta iska badaaye waxbaba gacan kuma hayso tilmaanta labaadi waxa weeye dadka u yeedhanahaya ee baryaya ee wax ka doonaya codsiga u geysanayana waxba kuma biirin karaan waxba uma tari karaan oo uma gargaari karaan oo wax uma qaban karaan inay kuwaa wax u qabtaan iska badaaye ayaga lafahoodaa wax isu qaban karin oo aan gargaarsan karin oo haddii wax la yeelaa wax iska celin karayn oo ilaahay qadarkii hadduu ku yimaado aan iska difaaci karin laftoodii baa wax ishalan karaynin oo waxba isu tari karin maxay adiga kugu tari wey macnaha saas wey tilmaantaas marka makhluuqaadkao dhan bay ka dhaxaysaan saas weyaan dhib iyo dheef waxay halan karaan ma jiro walaa ymlikuuna walaa yamlikuuna lianfusihim daran walaa nafxa walaa yamlikuuna mowtan walaa xayaatan walaa nushuura geeri iyo nolol iyo soo saari iyo maamul iyo abuuris iyo risqisiin wax alla waxay awoodi karaan ma jirto ma kuwaasaad ilahay garab dhigaysaa subxaana watacaala saas ayushrikuuna miyay la wadaajinayaan allaha allama waxay la wadaajinayaanoo wax ugu darayaan maa shay laa yakhluqu aan abuuri karin shay-an waxba makhluuq oo dhan malaa'igta nebiyada iyo awliyada iyo jamaadaadka iyaga iska daaya kulligood waxba ma abuuri karaan hum iyagaaba yukhlaquuna la abuuray iyagaaba kuwo ilaahay uu abuurayo ilaahay subxaana watacaala gacantiisa ku taalla oo ilaahay baa subxaana watacaala sameeyey walaa yastatiicuuna aan awoodi karaynin lahum kuwa caabudaya nasran gargaar uma awoodi karaan uma hiilin karaan way macnaa hiilo iyo waxtar kuma biirin karaan walaa anfusahum lafahoodana yansuruuna kuwa u gargaari kara maaha iska badaa cid kale lafahoodana u gargaari karaynin waxba macnaha siin karaynin saas wya marka addoommo ilaahay maamula subxaana wa bal waxaad ka doonaysaan muxuu yahay oad ka raadsanaysaan wa qowli illaahi ayuu baabu yahay tacaala waaladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmiir in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum wayowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum walaa yunabi'uka milu khabiir waaladiina kuwa tadcuuna aada u yeedhanaysaan min duunihi alla sokadii maa yamlikuuna ma hadhan karaan oo ma yeelan karaan min qitmiirin xuubka laftimireedda ku wareegsan wax la mida xataa ma hadhan karaan in tadcuuhum haddii aada u yeedhataan oo aada baridaan ood u dhawaaqataan laa yasmacuu ma maqlayaan ducaa'akum baryadiinna dhawaaqiinna ma maqlayaan walow samicuu hadday maqlaanna kaba soo qaad mastajaabuu ma ay ajiibi karaan lakum idinka idinma ajiibi karaan waxba idinma qaban karaan man codsigii aada u geysatay waxba kama qaban karaan haddii lagaba soo qaadaba inay maqleen wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadana yakfuruuna way ku gaaloobi oo way dafiri oo way diidi bishirkikum wadaajintan ilaahay aada la wadaajiseen wax ugu darteen way dafiri doonaan way inkiri walaa yunabbiuka kuuna warrami maayo midlu khabiirin allaha xogogaalka oo kale mid la mid ah oo kuwa warkaasoo kale ku siin ma jirto la xogogaalka ayaa warkaa ku siin xogta ilaahay uu hayo cid kaloo haysana ma jirto war xogtaa ku salaysanna isaga u baabixin karaya man saas war xog ku salaysan alla u baabixi subxana watacaala maanaa waxa weeye aayaddii horey la macno tahayo shay la mulkiyo oo gacantaada gala oo maamulkaaga hoos gala ka ugu yar makhluuq ma hayso saas wey min qitmiir kownkan maamulkiisa waxay ka hayaan ma jiro qitmiirka waxaa la yidhaahdaa lafta timirta xuubka ku wareegsan baa la laydhaha qur-aanku iyada wuu isticmaalay waxaa kaloo isticmaalay fatiil fatiilkana waxaa la yidhahdaa yani jeexdinta laftimireeda jeexdinta dusheeda ku taala xuubka ku dhex jira ayaa la yidhaahdaa fatiil waxaa kaloo uu qur-aanku isticmaalay naqiir naqiirkana waxa la yidhaha jeexdinta lafteeda yani waa saddex kelimo waa jeexdinta lafteeda jeexdinta xuubka ku jira oo fatiil la yidhaahdo jixiintana naqiir baa la yidhahdaa xuubka iyo lafta dhan ku wareegsanna qitmiir baa la yidhahda saasaa loo kala qaadaa marka waxaa masel looga dhigtaa oo mahmaah iyo tusaale loogu soo qaataa shayga markaad qadarka uu u yar aada doonaysa inaad sheegto oo wax ka yar uusan jirin ayuu qur-aanku tusaale usoo qaataa marka yacni shay iyo wax la mulkiyo ka ugu yar kownkan kama hayaan ma ay lahaa mana maamulaan ilahay gacantiisa ku jirtaa subxana wa tacaala haddaad u yeerataan ma maqlayaan hadday maqlaanna waxba idinma qaban karaan oo idinma yani idinma jawaabi karaan oo wixii wax kama qaban karaan maalinta qiyaamada haddii la gaadho xilligii loogu rajo badnaa inay wax qabtaan ruuxa caabudayana ugu baahi badnaa maalinkaa in laisgarabtaaga ugu baahnaana wayba ku dafiriba war isma ku kudhi kumana dhaqaano mana aadana caabudi jirin saasaa lagugu odhan warkaana waxaa bixiyey oo ina siinaya allaha xogogaalkaa subxaana wa tacaala sidiisaasoo kale cid xogogaal u ah oo warkaasoo kale kusiin karana ma jirto saas wey yani waa war xog ah wey oo xaqiiqa ah oo biyaaa dhibcaan ah maxaa yeele makhluuqaadka ilaahi subxaana wa tacaala inaysan waxba haysanin yani waxa weye waa arrin meelo badan ilahay ku caddayo subxana wa tacaala dhowr arrimood oo ruuxa markaad ama jihada markaad wax weydiisanayso loogu xisho intaba qur-aanku dabaca binu aadamka uu ka gooyey masalan markaad cidda aada cid uu wax weydiisanayso dhowr arrimoodba waa loogu xishaayo wax waa loo weydiistaa marka koobaad weeyaane isagaa wax haysta mulkigiisaa wax ku jira waxuu isagu leeyahay oo isagu maamuluu leeyahay waa mid ta labaad waxa weeye wax isagu uu maamulo la madax bannaan yahay ma jiree laakiin wadaag buu ku yahay oo dad bay wax wadaagaan oo cid kaley wax kala dhexeeyaanoo waxaa dadka uu la wadaago ayuu wax ka bixin karaa waa midda labaad ta saddexaadi waxa weeye wadaag kuma laha laakiin mid mulkiilo ah oo waxan iska leh ayuu gacan ku leeyahay oo markuu waxan mulkinahayay buu gacan ka siiyey wuu kaalmeeyey ninka ku kaalmeeyeyna waxbuu kaa qaadi karaa oo waxaa bix hadduu yidhaahda ama kugu yimaado waa macnaha waa bixin midda afraadi waxa weeye weji buu agtiisa ku leeyahay oo mid wax haysta ruuxan kadaata aad wax u geysanaysaa misagu wax ma haysto laakiin mid wax haysta ayuu ergey u noqon karaa oo agtiisa weji ku leeyahayo ixtiraam ka leeyahay intaad u dirtu marka wixii kasoo qaban kara saddexdaa arrimood afarta arrimoodba ilahay waa gooyey subxana wa tacala makhluuqa waa ka jaray rabbi subxaana watacala wuxuu odhanaya qul idcu ladiina zacamtum min duuni illah laa yamlikuuna midqaala daratin fi اsamaawaati walaa fi lard wmaa lahum fiihima min shirkin wmaa lahu minhum min dahiir walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lah afartiiba halkaasa lagu gooy waxaa li horta kuwaad u yeedhanaysaan wax la eg darro wax la miisaan ah ama la eg mulkigooda kuma jiro waa kow midda labaad oo samaawaadkiiyo dhulka waxay ka hayaan ma jirto waxay ku leeyihiin ma jirto ta labaad wadaag kuma laha wamaa lahum fiihimaa min shirkin wadaag kuma ay lahaa oo ilahay lama wadaagaan subxaana wa tacaala ta saddexaadi waxa wey wamaa lahu min min dahiir cid ilaahay la kaalmaysay oo ka garab qabatay markuu samaynaya ama maamulkeedana kuma jiro oo saa wax kaga keeni kara waa midda saddexaad ta afraad oo ergadii ah walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lah erge ilaahay cid isu taagi karto oo shafaacadiisiiyo ergadiisu wax tari ma jirto ciduu ilaahay u fasaxay mooyaane subxaana wa tacala oo macnaha waxa weya ruux mumin oo mutaqia ah, mooyaane isagii wax ma haysto mid wax haysta kama agdhowo mid wax haysta macnaha waxa weye weji kuma laha agtiisa waxba ha ka raadsan marka ilaahay u doono subxaana wa tacala saas wey waaladiina kuwa tadcuuna aada baryaysaan min duuni illaahi alla sokadii min duunihi alla sokadiisa maa yamlikuuna ma haran karaan min qitmiirin xuubka laftibireedka wax lamid mid ah ama le-eg ma haran karaan wax kale iska badaayo in tadcuuhum haddaad baridaan laa yasmacuu ma ajiibayaan ma maqlayaan ducaakum baryadiina walow samicuu hadday dhagaha ka maqlaanba mastajaabuu ma ay ajiibi karaan lakum idinka yani wax idinma qaban karaan idinma fuli karaa waxaad ka codsateen wayowma alqiyaamati maalinta qiyaamadana yakfuruuna way gaaloobi oo weydiidi wey bishirki bishirkikum gaalnimadiila shirkigiiyo wadaajinta aad la samaysteen ad ilaahay kula samaysteen iyagiibaaba dafiri o idinku diidi walaa yunabi kuuna warrami maayo midlu khabiirin allaha xogogaalka a ah mid la mida ah oo sidiisoo kale xogogaal u ah oo warku siina maba jiro mama jiraba aslan mama jiro cid ilaahay la xog subxaana watacaala allaha xogogaalka hadduu saa kuugu warramay marka yeytaa cidda kaleed ka dhegaysan addoon qabri ku jiraa wax tari aba mid kaa maqan baa wax tari aba dhagax baa wax tari aba caraa wax tari allaha xogogaalka ah hadduu saa wax inoogu sheegay cidda xogtaasoo kala bixin karta yt eenu warkiisa ka dhegeysanan waa beelaalo way kii galoodha ee waxyaalaha ilahay uu sheegay subxana watacala wax kasoo horjeeda sheega macnaha wa fi saxiixi saxiixa waxaa ku arooray can anasi waxaa laga warinaya qaala inuu yihi shuja nabiyu sal lay wasalam nebiga ayaa la dahray xadiidku saxiixayn kugu yaalaan laakiin bukhaari wuu tacliiqiyey shuja nabiyu sal lay wasalam nebiga ayaa la dahray yowma uxudin maalintii uxud wa kusirat waa la jebiyey rubaaciyatuhu dhooshiisana waa la jebiyey faqaala wuxuu yihi nebigu sal lay wasalam keyfa yuslixu seebay u guulaysanayaan oo u libaanayaan qowmun dad oo shajuu dahray nabiyahum nebigoodii dad nebigoodii dafaro ka dhiijiyey waa la yaabe talo say guul u gaadhayaan oo u liibaanayaan fa nasalat waxaa soo degtay laysa laka min alamri shay nebiyow arrinta iyo talada waxba kuma lihid laysa laka kuuma sugnaanin min alamri arrinka xaggiis shay-un waxba kaagama sugnaanin maamulkooda iyo sida loogu talin arrin adiga kuu taalla ma ah arinaad shaqo ku leedahayna ma ah arinaad hadda ka tala bixin kartana ma ah waa tuu ilaahay u taalla subxaana watacaala wa fiihi waxaa ku sugan saxiixa can ibni cumar waxaa laga warinaya radi allahu canhuma anahu ibni cumar samica inuu maqlay rasuula allahi sal ly wasalam oo yaquulu leh idaa rafaca hadduu kor yeelo ra-sahu madaxiis min arukuuci rukuucna hadduu madaxa ka kor yeelo oo uu soo tooso fi rakcati akhiirati ragcadda ugu dambeysa oo min alfajri salaada fajir fajar ah salaada subax macnaha markuu kasoo tooso rukuucda ayuu ibnu cumar maqlay nebigu odhanaya salawatullhi wasalaamu caleyh allahuma alcan fulaanan wa fulaanan ilaahu hebel iyo hebel naxariistaada ka fogeen oo inkaa guri bacda bacdamaa yaquulu markuu yidhaahda kadib buu hadalkaa nebigu odhanaya samica allahu liman xamidah rabbanaa walaka alxamd yani markuu intuu soo rukuucda kasoo tooso oo dikrigii loogu talagalay meeshaa akhriyo ayuu markaa nebigu sal lay wasalam quruudka samaynaya wuu habaaraya nimankaasu habaari fa faanzala allahu ilaahay baa wuxuu soo dejiyey laysa laka kuuma sugnaanin nebiow min alamri arrinka xaggiisa shay waxba kaagama sugnaanin waxba nimankana u dardaarwelin aada ugu dardaarwelin oo aada macnaha waxa weye u abaariyo ilaahay naxariisteeda in laga fogeeyo maxaad ugu abaari maadaa tadalad iskale dadkanse hadday ku dakreen inaysan liibaanaynin oo la maadaa maamulka ahay markaad u dardaan welinasoo leedahay ma guuleysan doonaan taasaa nabiga lagu leehay salawatulli wasalaamu caleyh macnaa waxa weye waa maamulka ilahi baa iskale ma faragelin kartid saas wey wa fii riwaayatin waxay ahayd yadcuu wuxuu habaarayay nebigu sal lla alay wasalam calaa safwaan ibni umaya wa suhayl ibni camrin waalxaaris ibni hishaam raggaasuu nebigu habaarayay salawatullahi wasalam oo odayaashii reer qureysheed rag ka mida waay fanasalad waxaa soo degtay aayadda laysa laka min alamri shay macnaheedu waxa weeye sababka aayaddu ay ku soo degtay ayaa wuxuu ahaa laba mid in nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh maalintii uxud uxud waa dagaalkii buurta cagteeda ka dhacay ee waxoogaa dharbaaxda loogu geystay muslimiinta nebigana sal ly slm nabaro dhowra ay ku gaadheen raglaas todobaatanaya taqriiban oo saxaabada raggoodii odayaashooda ahaana lagu laayay marka dagaalkaas nebiga nabaradii soo gaadhay salawatulli wasalaamu aleyh waxaa kamid ahaa dhooshiisaa la jebiyey dhaawacya dhowra soo gaadhay ka mid ahayd markii dhaawacaasi soo gaadhay buu nebigu sal ly wasalam waxoogaa marka wuxuu ka xumaaday sida ay u galeen dad nebigoodii uu la dadaalay oo iyaga daraaddood u ordayo oo hanuunkooda uu ka shaqaynayo oo cadaabsay uga badbaadin uu ku dadaalayo ayaguna nabigoodii sidan u galay tanu say u guulaysan doonaan buu nabigu sal alay slam say u guulaysanaya waa layaab istibcaad wey macna waa shay fog waay inay guulaystaan arrinkaasaa marka nabiga sal alay slam lagala hadlayo waxaa lagu yidhi macnaha hadal loogu muujinayo nimankaa guushooda iyo la aantooda inaysan gacantiisa ku jirin sidaa daraaddeed inaad u dardaar welisa ma ah in aada yani tidhaahdo ma guulaysan doonaa fogeysato guulaysigoodana ma ah inay guulaysan iyo inaysan guulaysan inay fiicnaan doonaan iyo inay xumaan doonaan iyo maamul ilaahay bay ku jirtaa hawl adiga kuu taallana ma ah saasaa nabiga salawatullhi wasalaamu caleyh lagu odhanaya ma waxaa ka horeysay liyaqtaca tarafan min aladiina kafaruu aw yakbitahum fayanqalibuu khaa'ibiin laysa laka min alamri shay-un aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fainahum daalimuun ilaahay subxaana watacaala hadduu doono wuu cadaabi hadduu doono wuu ka wada aqbali hadduu doono wuu rogiyo wuu baabi'in hadduu doono gacmihii ku cadaabi adiga laakiin tala kuu taalla maa saasi laysa laka min alamri shay maamulkooda hawl adiga kuu taalla maa macnaha adiga xilkaaga ha garan waaye xilkii hawsha lagu dira waxa weeye dadka wax u sheeg xaqa u caddee laakiin waxay ku dambayn doonaan iyo waxa lagu maamuli doono iyo sida loogu talin doono waatuu ilaahay u taalla subxaana wa tacaala saasaa nabiga lagala hadlaya sal lay waslam sidaas weyaan xadiid kalena wuxuu tilmaamayaa nabigu sal lay wasalam markuu sujuudda rukuucda kasoo tooso ragcadda ugu dambaysa salaada subax ayuu nabigu wuxuu habaari jiray rag dhowr ah oo odayaashii reer qureysheeda la dagaalamaya ka mid ah raggaa saddex nin baa laga magacaabay safwaan ibnu umaya iyo suhayl ibnu camr iyo xaaris ibnu hishaab raggaa odayaashaa buu nabigu habaari jiray salawatullah wasalamu caleyh ilaahu kuwaa lacnad oo inkaar ku rid oo naxariistaada ka fogee waa raggii dhibay wey nabiga salawatulli wasalaamu caleyh ee dalka kasoo soo markaasaa aayaddu soo degtayo waxaa lagu yidhi tala adiga kuu taalla maaha laysa laka min alamri shay hawshaada ma maahee ka bax baa la yidhi hawshaa iyadaa nabiga sal alay waslam ayaa lagu leeyay macna sidaas wey marka waxaa suurtagal ah aayaddu laba sababba inay kusoo degtay ila laba sababba hadda la sheegay labada sababba inay sababu nuzuul u taho aayaddu sababkay kusoo degtay inay yihiin ayaa suurtagal ah wax diidayana ma jiro saas weyaan raggaa marka uu nabigu habaarayay salawatulli wasalaamu aleyh safwaan ibnu ubaye iyo suhayl ibni camr iyo xarif ibnu hishaam yani waxa weyaan way islaameen islaamnimadooduna waa ficlaatay gadaal dambe way islaameen waana tii labaye loo diidanaa salawatullhi wasalaamu caleyh raggan aada habaaraysahay maxaa ka ogeysiiyey ilaahay inuu u qadaray subxaana wa tacala inay dibka islaami doonaan oy fiicnaan doonaan oy sooba keeni doonaan hawlaada tahay ma aha way macnaha ayib axlushaahidka meeshu marka aayadda loo keenay waxay tahay haddii nebi maxamed lagu leeyahy salawatullhi wasalaamu calayh niman gaalo uu habaaray markaana gaalo ahaa haddii lagu leeyahay hawl kuu taalla ma ah ama qoladii isaga nabarka u geystay dardardaarwelid uu u dardaarweliyey lagu leeyahay hawl kuu taalla ma ah hawshoodana maamulkooda gacantaada kuma jirto cidda kale odhanaysa kowkaa wax ka maamulaa yaa weye marka sidaas wey yaa kaloo wax maamuli karta haddiiba lagu leeya nimankaa maamulkooda kuma yaali wixii lagu samayn lahaana hawl adiga tala kaaga furan tahay ma ha faragelinine faraha kala bax haddii nabiga lagu leeya salawatullhi wasalaamu caleyh waa hawl ilaahay cidda kale talow faragelin karta ayay tahay marka oo kownka wax ka bixin karta oo wax ka diidi karta yay tahay waa mid uun macnaha waxa weyaan musawir ahoo been sheeganayo wey oo dadka sirayo khayaamaya wey maxaa yeele nebi maxamed salawatullhi wasalaamu caleyh midna ilahay agtiisa kagama fadli badno subxaana watacaala saasba isagana loo diid arrimaha inuu faragelin kusameey xataa hadal inuu ku farageliyo loo diid wa fi saxiixi canasin qaala wuxu uhi shuja nabiyu sal ly sl nabiga ayaa la dakray yowma uxudin wa kusirad waa la jabiyey rubaaciyatuhu nabiga dhooshiisa ayaa la jabiyey faqaala wuxu uhi nabigu sal lay slam keyfa yuflixu say u liibaanayaan qowmu dad oo shajuu dahray nebiyahu nebigooda fa nazalad waxaa soo degtay laysa laka kuuma sugnaanin nebiga oo kuuma ahaanin min almri amri arrinka xaggiisa waa arinka maamulka kownke iyo nimankaa arinkooda shay un waxba kaagama ahaanin wax aad adigu ka awoodood ka maamusho ma uu jiro wa fiihi waxaa ku sugan saxiixa can ibni cumar waxaa laga warinaya radi allahu canhuma anahu ibn cumar samica inuu maqlay rasuul alahi sal alay waslam oo yaquulu leh idaa rafaca hadduu kor yeelo ra-sahu madaxiisa min alrukuuc rukuucda hadduu madaxa kasoo kor yeelo oo yani foorarsigii uu kasoo tooso fi rakcati alakhiirati ragcadda ugu dambeysa ragcadda ugu dambaysa oo min alfajri salaada subaxa wuxuu nebigu odhan jiray allahuma alcan fulaanan wa fulaanan bacda maa yaquulu markuu yidhaahda kadib buu hadalkaa odhanaya allahuma alcan ilaahu lacnad wey oo inkaar ku rid fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel fulaanan wa fulaanan taa riwaayad dabaacday hebel iyo hebel waaye hebel iyo hebelka magacooda saddexda nin ee dib laga sheego wey bacda maa yaquulu markuu yidhi kadib markuu yidhaahda kadib ayuu habaarka habaaraya samica allahu liman xamida allaha aqbalo ninkii bahadiya rabbanaa rabbigalow walaka alxamdu bahadadaa iskale hore macnaa wax weyaan ilaahay ha aqbalo ciddii bahadiso ta dambana alla bahadadaaba iskale wey faanzala allahu ilaahay baa wuxuu soo dejiyey habaarkaasi markuu nabigu sameeyey kadib laysa laka min almri shay-un arrinta waxba kuma lihin wa fi riwaayati waxay ahayd yadcuu wuxuu habaarayay nebigu sal ly slam calaa safwaan ibni umaya wa suhayl ibni camrin waalxaarif ibni hishaam ragga odayaashaabuu habaarayey oo nabiga dhibay salawatullh wasalaamu caleyh markaa uu habaarayeyna gaalay ahaayeen fanazalad waxaa soo degtay laysa laka min almri shay-un aayadaasaa soo degtay loogu diidayahay inuu nimankaa arrintooda wax yarna ka farageliya nebigu sal alay wasalam allah u tali leh adigu faraha kala baxay wa fiihi waxaa ku sugan saxiixa saxiixu lbukhaari can abi hurayratan laga warinaya radi allahu canhu qaala inuu yihi qaaba wuu istaagay rasuulullahi sal lay slm nebiga ayaa istaagay xiina unzila calayhi markii lagu soo dejiyey aayaddan waandir cashiirataka alaqrabiin qaraabadaada sokeeyahee ku xiga kuwaa udig dig aayadda macnahaa sheegaysa markii nebiga kusoo degtay salawatulli wasalaamu calayh ayuu nebigu istaagay fa qaala wuxuu ihi nebigu sal lay wasalam wuxuu isku taagay macnaha safa dusheeda buurta safa ayuu dusheeda fuulay markaasaa nabigu wuxuu yihi sal ly slam yaa macshara qurayshin kulanka reer qureysheedow aw kelimatan abaweer buu yihi dhaxwaha oo taasoo kale kelimadii nebiguu yihi ma yaa macshara qurayshin bay ahayd si kelimo kaloo la macno a ah bay ahayd taasuu macnaha raawigu ka shegtay reer quraysheedow ishtarow iibsada anfusakum lafihiina ilaahay ka gata laa uqnii ma deeqi karo xankum xaggiila min allaahi xagga alla shay-a waxba idinkama deeqi karo xagga ilaahay wax idinkaga yimi oon idinka celin kara ma jiro xagga ilaahay wax dheef oon idinka keeni kara ma jirtee war haysku kay hallaynine nimayahow lafihiinna ilaahay ka gata yaa cabaas ibnu cabdilmualib cabaaskii ila cabdilmualib ahaayow laa uqnii deeqi maayo xagga xaggaaga min allaahi xagga alle shay waxba kaaga deeqi maayo xagga alle waxba kaagama tari karo yaa safiy adeerkii waay cabaas waa nabiga adeerkii salawatulli waslaamu caleyh yaa safiyatu safiyoy camata rasuulilahi sal lay slm nabiga eedadii ahayday laa uqnii ma deeqi karo caankii xaggaaga min allahi xagga alle shay waxba kaagama deeqi waxba kaagama tari karaya xallanka xagga alle yaa faatimatu faadimoy binta muxammadin muxamed gabadhiisa ahayday saliilii i weydiiso min maali xoolahayga maashiti waxaad doontay i warso xoolo waxaan leeyahay waxaad doonta iga weydiisa waan ku siine laa uqnii ma deeqi karo se cankii xaggaaga min allahi xagga alle shay waxba kaagama deeqi karo saasuu nabigu ku uhi salawatullah waslamu aleyh xadiiku waa xadiis saxiix oo saxiixulbukhaari buu ku yaallaa kitaabka ugu saxiixsan bacda kitaabi illaahi subxaana wa tacaala wuyuu ku yaallaa abu hurayra wuxuu sheegayaa markii nabiga ay kusoo degtay aayadda amraysa inuu dadka sokeyihiisa iyo qaraabadiisa inuu digniinta gaadhsiiyo higaalka ayaa nebigu wuxuu fuulay salawatullhi wasalaamu caleyh buurta safa la yidhaahdo markaasuu u yeedhay wax alla waxay iska agdhawaayeenee qaraabadiisa quraysh buu ka soo bilaabay quraysheey balisu yii marka markuu nebigu dhawaaqay salawatullhi wasalaamu caleyh odayaashii iyo dhalinyaradii iyo wixii magaalada jooga waa lasoo ururay waxay caadatan waxa uu ahay dhawaaq noocaasoo kalaa markuu baxo waa qayladhaan oo ama colaad iyo yani dhibaato ay timad oo dhibaato macnaha wax wey laysaga digaya saas daradeed bay usoo ururi jireen nebigana salawatulli wasalaamu calayhi rub bay ku iyo ambaano wax layidhaah mayna ka shakisnayn marka waa loo soo ururay markii loo yimid buu nebigu si guud ula hadlay iyo si gaarba si guud buu ula hadlay oo quraysh oo dhan buu kasoo bilaabay qurayshay anigu waxaan ilaahay xaggiisigiisa idin ka qaban kara ma jiree lafihiina ilaahay ka gata macnaha camal saalixa oo ilaahay naartiisa kaa badbaadiye jannada kugu sabab noqda la ima wey lafahaaga ilahay ka iibsataa wey macnaheeda waxa weeye taa si guud buu namarka nabig nabigu ugu jeediyey salawatullahi wasalaamu caleyh quraysh oo dhan kadib buu wuxuu ula hadlay si gaargaar ah cabaas oo adeerkii ah yuu si gooniya ula hadlay wuxuu ihi cabbaasow haddaad isku hadlaynayso maxamed baa wax kuu qaban doona adigu waxba kuuma qaban karo ilaahay agtiisa waxba kaagama tari karee lafahaaga ilaahay ka iibso oo intaad nooshahay camal ilaahay cadaabkiisa kaa badbaadiya la imow aniga tahay sidoo kay hadlaynin haddana wuxuu la hadlay eedadii safiya wuxuu yihi eedoy haddaad aniga isku kay hadlaynayso anigu ilahay agtiisa waxba kaagama qaban karo ilaahay lafahaaga ka iibso oo camal ilaahay cadaabkiisa kaa badbaadiya janno ku geliya adduunka intaad joogto la imow laakiin aniga isku kay hadlayna intaaba sii ka xigtay ee uga wada sokaysay oo gabadhiisa ahay sayidatu nisaai hadihi lumma ummaddan haweenkooda dhan sayidadeedii wey yani faatima zahraa ayuu markaa nebigu la hadlay salawatulli wasalaamu caleyh faanimadii gabadhayda ahaynay adduunka intaa joogo xoolahayga iyo waxaan gacanta ku hayo waxaad doonta iga weydiiso waan ku siin laakiin isku halayn aakhara waxa la yidhahda ha samaynay wax alla waxaad doonta adduunka waan kuu tari oon awoodi karo laakiin xagga ilahay waxba kaagama qaban karo subxaana watacaala cadaab ilaahay kuugu talagalayna kaagama badbaadin karo janno ilaahay kaa qadiyeyna marnaba anugu kuma siin karayo wey macna naxariis ilaahay kuuma haran karo cadaab ilaahayna subxaana wa tacaala kuuma haran karay sidaa daraadeed yacni waxa weye dadaalkaaga iyo camalkaaga adigii akhlaaqdaada hagaajiso ku talagal adiga lafahaaga isku talagal macna isku tasho adigu saasuu nabigu marayaa salawatullahi wasalaamu calayh ayb haddii nebigu maxamed salawatulli wasalaamu calayh uu weedhooyinka iyo ereyooyinka uu leeyahay waxba ma tari kare ee warnimo yahowyaan ha laysku tashado oo nin walowba adigu soo dadaal oo camalkaaga ilaahay agtiisa wax kaaga tara la imow oo saalixa billaahi calaykum cidda kaleeta ee nebi maxamed salawatullhi wasalaamu calayh ka baawar weyn ee ka awood weyn ee ka fadli badan ee ilaahay uga dhow ee sheeganaysa inuu addoommada aakhare wax uga qaban doono kee wey ku sookay hallee anaa kuu shafaaca qaadi doona muriidkaygii baa tahay yani waxa weyaan inta aniga iraacsani naari taaban mayso war waxaas xaggee laga keenay balin nebi axmed ka fadli badan baa jira salawatullahi wasalaamu caleyh in la inxiraafoo la khaldooyo baad garan saas wey waa midda ilaahi subxaana watacaala nabigiisa uu ku leeyahy qul laa amliku linafsii nafcan walaa dara yani naftayda waxaa tidhahdaa nebigu naftayda dhib iyo dheef toona uma haran karayo iska bada iyage eh. lafahayga dhib iyo dheef aanan u haran karayn qur-aankay ku taalla xadiidkii nebiguna waaka ka wasalaamu caleyh ee saxiixa ahaa ma iyaga intaan ka tagno ayaan wax kutub wax qorayba aan la garanaynin oo shayaadiin kasoo fushay oo macnaha wax weeyaan munaaqib iyo jawaarunafiis iyo balaayo wax qortayba aan la garanaynin oo shaki uusan ku jirin dad diinle inaysan qorin dad diinle inaysan qorin baa shaki ku jirin dad diin lama qorin waxaasaynu aadi markaasa waxaan ka tegaynaa nusuustii kitaabka iyo sunnada nebi maxamed salawatulli wasalaamu caleyh addoon ilaahay buu ahaa ilaahay baana fadilay subxaana wa tacaala nebi buu ka dhigtay oo rasuul buu ka dhigtay oo afdalu khalqi buu ka dhigtay intaasoo dhan ha jirteen ummadiisana xuquuq buu ku leeyahy aakharana wuu shafaaca qaadiyo shafaacadiisa axaadiis badan baa kusoo soo aroortay laakiin masalada la diidaya waxay tahay inaad ku tala gasho tidhaahdo shafaacada nebi maxamed baan iskusii hadlaynaya salawatulli wasalaamu caleyh oo nebi maxamed baan adduunka kusii tashanaya ama sheekh hebel baan ku talagashanayo xeebtiisii ahayo aan baryaa isagaa aqra waxii qabanoo ku tashanaya taasaa la diidaya war haygu talagelina nin walwaba lafahaaga ku tasho tacliimtaasuu nabigu baraya salawatullah waslamu caleyh ummadda saas wey can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaama rasul lah sal ly slm nabiga ayaa istaagay xiina unzila caleyhi markii lagu soo dejiyey wa andir cashiirataka alaqrabiina sokay qaraabadaada cashiiradu waa qaraabada alaqrabiina ee weliba kuu dhow kuwa iyaga udig markay soo degtay faqaala nabigu wuxu uhi sal lay waslam yaa macshara qurayshin quraysh kulankeediyey aw kalimatan weedh ayuu yihi naxwaha iyadoo kale ah. ishtarow iibsada anfusakum warlafihiinna ilaahay ka gata camal saalixa ku iibsada wey janno ku gata laa uqnii ma deefi karo cankum xaggiina min allahi xagga alle shay-an waxba yaan manaa waxba idinkama deefi karin yaa cabaas ibnu cabdilmualib cabaaskiina cabdilmualib ahaayow laa uqnii ma deefi karo canka xaggaaga minallahi xagga alle shay waxba kaagama deeqi karo yaa safiyatu safiyoy camatu rasuulilahi sal lay slm nabiga adeerkii yani eedadii ahayday laa ugnii ma deeqi karo cankii xaggaaga minallahi xagga alle shay waxba kaagama tari karo yaa faatimatu binta muxamadin faadimadii maxamed gabadhiisa ahayday saliinii i weydiiso min maalin ufirsu nabigu u kala qaaday salawatullah wasalaamu caleyh ibni aadam wuxuu awoodi karana waa jira wuxuusan awoodi karina waa jira wuxuu awoodi karo waxa waa intuu nool yahay iyo gacantiisa waxa ku jira xooluhuu leeyahay gacadiisa ku jirta mulkigiisa waxaa ku jira wax waa kaa siin kara waasaa nabigu leeyay salawatulli wasalamu caleyh u weydiiso laakiin haddii tan laga tago oo aakhare la aado oo qabri la galo nolol barzakh la galo oo yani waxau ilahay la hortago subxaana watacaala ibni aadan tabarkii waa dhammaatay markaas lagu tashan maayo saliinii iweydiiso min maali maa shiti waxaa doonto laa ugnii maska deeqi kara cankii xaggaaga min allahi xagga alla shay waxba kaagama deeqi karo saas way macnaa yasid ma aha nebi axmed la yasayo salawatulli wasalaamu caleyh markasaa laleeya kalaa mana la yasi karayo ninkii yasama waxoogaa xaqirana laa shaka inuu islaamka ka baxayo si duduban buu islaamka uga bixiyo nebi maxamed salawatulli wasalaamu caleyh qadarintiisa iyo qiimeyntiisa iyo weyneyntiisa iyo ixtiraamka uu leeyahay wax yar oo dhaliila ah ninkii usoo jeedayay islaamka banaan buu ka yahay tani marka kuma aha nebi maxamed salawatulli wasalam aleyh yasid kuma ah ninkii la yidhahdo waxba ma qaban karana yasid kuma ah laakiin waxay tahay xuquuqdu way qeybsan tahay se ilaahay addoon ma faragelin karo nebi maxamedna ha ahaado salawatullah waslamu caleyh saas wey marka xuquuqda ha la kala daayo yaa la ysku darin ta ilaahayna ilahay ha loo daayo ta nebi maxamedna nebi maxamed hala siiyo salawatullahi waslamu caleyh ta awliyadu leedahayna awliyada hala siiyo xuquuqda ha la qaybiyo oo nin cid walba waxay leedahay ha loo daayo haddii la yidhahdo ceeb laguma hadlin saas wey man hadal khaladan lama sheegine cadaaladdaa sidaasna macna saas wey marka waxaa layna barayaa marka inaan isku tashano ku talagala nin walba yacni waxa weeye adan awow kaa horreeyey iyo sheekh hebel xertiisa tahay iyo muriid iyo waxaa ku tushan soomaalidu waxay tidhahdaa yani aabbahay baa geel lahaa anaa dameerale baa ka fiican saas macna anaa dameero leh ayaa dhaantay waxaad adugu leedahay ku tasho tilka ummatun qad khalat laha maa kasabat walakum maa kasabtum walaa tus'aluuna cama kaanuu yacmaluun waa uma tagtay waxay la yimaadeen ayagaa laga wada adigana waxaad la timin baa lagu weydiin saas macnaha ku talaga waa inaad adigu isku tashafud isu diyaargarowda macna nin kale waxba arrintaada u dhiiban fiihi masaail baabkan masaa'il dhowraa ku jirta alulaa masalada koobaadi waxa weye tafsiiru alaayatayn labadii aayadoodoo la fasiro labadii aayadoodee ugu horreeyey baabka athaaniyatu masalada labaad qisatu uxudin qisadii uxud dagaalkii uxud iyo qisadiisii maanaan faahfaahimin maxaa kitaabku kitaab siira maaha waa kitaab macnaa wax wey tawxiid aw ah. athaalithatu masalada saddexaadi waxa weye qunuutu sayidi lmursaliin inta la diray sayidkoodii qunuutkuu sameeyey walxaal khalfahu gadaashiisa isagoo ay yihiin saadaatu lwliyaa awliyada madaxdoodii yu-minuuna ayagoo aamiinsanaya fi salaati salaada dhexdeeda nabi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh oo rususha inta ilaahay uu dirsaday oo fariin usii dhiibtay sayidkoodii ah madax u ah hogaamiye u ah iyo awliyada madaxdoodii oo gadaashiisa taagan isaguna uu ilaahay baryay iyaguna aamiin ay leeyihiin salaadna ay ku jiraan ayaa meesha ka muuqata oo intaasi maxay tawxiidka calaaqalaleen intaa keliya ujeedadu ma ahee haddiiba inta ilaahay uu soo dirsaday addoommadiisa ka mida rusushiisa ka a madaxdoodii uu ilaahay aaday subxaana wa tacaala oo wax weydiisanayo awliyada oo dhan madaxdoodii oo saxaabada nebiga ah salawatullahi wasalaamu calayhina ay aaminsanayaan oo ilaahu ka aqbal ay leeyihiin bal kuwaasi iyagii lafahoodiibaa ilaahay u baahane cidda kaleeta oo la aadi maxay tahay marka kuwii ilaahay ugu dhowaa ayaa alla aadaya subxaanahu wa tacaala iyaga marka la aadi maayo ee ilaahay baa la aadi si iyaguba ilaahay u aadaya subxaana wa tacaala marka awliyada madaxdoodu waa abubakr sidiiq waay iyo cumar bn khaaab iyo cali bn abi aalib iyo cumaan ibn cafaan iyo mucaad ibnu jabal raggaa wey saadaat lwliya awliyada raggaasaa madax u ah inaga awliye haddii la yidhahdo kuwaasi inay awliye yihiinba uma haysan awliyada meel kasta baynu kasoo qabano dhowr wadaad oo afka laynoo geliyey un baynu awliyaba u haysana war awliyada ilahay fara badan leh naxariista ilahay yaan la soo koobin dad gooni ana yaan awliyenimo dusha laga saari ninkii weye ilaahay baa garan subxaana watacaala nin un ilaahay nebi maxamed salawatulli wasalaamu calayhi ilaahay ama qur-aankiisa uga markhaati kacay oo ku sheegay inuu weli yahay ama nebi maxamed salawatullhi wasalaamu caleyh adduunka intuu joogay uga markhaati kacay inuu weli yahay unbaa la odhan karaa hebel waa weli inta kale sooma ah yaa kuu sheegay inuu weli yahay waa adigan daba jooge xageed ka keentay inuu weli yahay yaa ku siiyey markhaati kacan aada u markhaati kacaysa welinimo aada uga markhaati kacayso kuwii looga markhaati kacay ee loo sugay ee kitaabka iyo sunnadu u sugeen ee ilaahay u sheegay welinimadoodii agteenna ma taallo miyaad aragtee weligii wax abubakr u yeedhanay cumar bin khataab wax u yeedhanay miyaad aragt dhibku kala sahlane kuwa hadday aadi lahaayeen xataa way dhaabi lahayd sida xataa dhaabi lahayd waa owliye lahuba wey kuwa laakiin kuwa meeshanoo waxay yihiin ba aan la garanayn waxay ku dambayn doonaan aan la garanayn ilaahay arrintooda u taallo subxaana wa tacaala markaynu daba dhiganno oo dadkii lagu xidhay waa arrin aada iyo aada halis waa wey alraabicatu masalada afraadi waxa weeye ana almadcuwa calayhim kuwa la habaarayaay kufaaru gaalo wey markaa la habaarayay gaalo ahay ayagoo gaalo ah oo ilaahay dadku ugu nacib yahay gaaladu gaaladu khalqiga ilahay dadka ugu shar badan ay yihiin markaana ay gaalo yihiin ayaa haddana nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh waxaa la diiday inuu habaaro xaaladda iyada habaari baa layidhi saas wey habaarkoodii baa loo diiday marka haddiiba gaalo ilaahay necab yahay nebigu inuu habaaro salawatullhi wasalaamu caleyh haddii loo diiday oo arrintaana loogu diiday faragelin ilaahay maamulkiisii la farageliye inay tahay bal cidda kale loo ogolaayee saas wey maana cid kale loo ogolaanay ma ay jirto waxaan soo sheegnay gaalada iyo iyo dadka dambiilayaasha intaba si guud waa loo habaari karaa laakiin shasi shaksi in si gooniya farta loogu fiiqo oo habaarka lagu qallooxiyaayo taas wey midda la diidaya alkhaamisatu midda shanaad waxa weeye annahum iyagu facaluu waxay sameeyeen ashyaaan waxyaalay sameeyeen gaaladaa uu nebigu habaarayey ayaa waxay sameeyeen waxyaalo maa facalahaa ayna samaynin haalibu lkufaar gaalada intooda badan aynay samaynin dembi waxay ku kaceen gaalada intooda badan ayna samaynin minhaa waxaa ka mid a ah waxyaalahay sameeyeenee lala wadaagin shajuhum dakharkooda ay nebiyuhum nebigoodii dakreen wa xirsuhum iyo dadaalkoodii ay ku dadaaleen calaa qatli dilkiisa waxayba geed dheer iyo geed gaabanba u fuuleen say u diili lahayen nebi maxamed salawatulli wasalam aada bay ugu dadaaleen dakarna waa u geysteen iyo nabaro wa minhaa waxaa ka mid a ah waxyaalaha xuxuunka ay ku kaceen attamhiilu suura xumayn iyo fool xumayn la fool xumeeye bilqatla raggii la laayey saxaabadii la laayeye goobta ay ku laayeenna waa kuwii san ka gogooyey sanka iyo dhagahayo waa kuwii ka jarjaray oo suuradooda foolexumay waa uxud waay taana dembi kalay ahay maca annahum ayagoo weliba ay yihiin banuu camdihim iyagoo ilmaadeeradood raggan ay suura xumaynta ku sameynaya meesha ku laayeen iyo kuwa laynaya waa ilmaadeer bal dembigu inta dhinaca uu ka yimid ufeg horta way dileen qaraabay ahaayeenoo qaraabtinimadu waxay diidaysaa macnaha waxa weeyaan dilka qaraabada lagu sameey waa dembi labalaabo marka labaadna dilkoodii geliya mayna ku gaabsaninoo way suuro xumeeyeenoo way googooyeen xubnahoodii bay jarjareen intaa dansonan iyagoo ku kacay ayaa haddana nabiga la yidhi salawatulli wasalaamu caleyh mahbaarika loo diiday salawatulli wasalaamu caleyh saas wey macna marka ninna ha u dardaar nin ilaahay addoommadiisa ka mida dembiguu doonay hadduu ku kacayo gaalnimaduu doonay hadduu ku dhex jiro macasiyaduu doonay hadduu ku dhex jiro marnaba wax la yidhaahdo kan ilaahay u naxariisan maayo jannana geyn maayo ciidan kaasoo fulin waxbaa u dardaarmanaya ilahay addoomadii subxana watacala nabigeena waxaa ka sugan salawatullahi wasalaamu calayh waxaa jiri jira xadiis saxiixa laba nin oo reer bani israa'iil oo midna uu aada cibaado badnaa midna caasi ah oo dembiile ah kan marka walaale ahay kan marka dembiilaha ah yaa markii lasoo maraba kan wanaagsan baa wuxuu ku dhihi warniyo waxaan iska daa maalin buu soo maray isagoo dembi ku dhex jira war waxaan iska daa bui markaasuu war kacay dhaaf maaraa laisoo kaadiray diray ilahay baa noo dhaxaysaa buy kac naga tag buy markaasuu yihi ilaahay baan ku dhaartay inuusan ilahay kuu dembi dhaafayn labadooda isla dhinte ilaahay maxkamadiisay wada hortageen kii dembiilaha ahaa ilaahay wuxuu ku yihi subxaana watacaala kac naxariisteeda jannada ku gal kii kalaa maxkamad la saaray waxaa la yidhi adiga soo maaha ninkii ku dhaaranayay inaanan hebel u naxariisanayn waxaa la yidhi cadaabka usii qaado cadaabka usii qaado maxaa cadaabka loogu sii qaadaya waxaa cadaabka loogu sii qaadayaa ilaahay xukunkiisi iyo maamulkiisi buu faragelin ku sameeyey maadaa addoommada ilaahay subxaana wa watacala u taliya hanuunka maaduu gacantaada ku jira towbadda maadaa aqbala maadaa naxariista ilahayna subxaana watacala maxaad addoommada ilahay ugu dardaarwelinaysaa dembigu dooni addoonkaasi ha ku jire naxariista ilahay subxaana watacala marna ha ka quusanin hana uga quusanin ilahay subxana watacala naxariistiis waa ballaan midda masalada lixaadi waxa weeye anzala allahu calayhi nebiga ilaahay wuxuu kusoo dejiyey fii dalika arrinkaa dhexdiisa habaarka uu nimanka habaaray ayaa waxaa lagu soo dejiyey laysa laka min alamri shay aayaddaasaa kusoo dejiyey saabixatu masalada toddobaad qowluhu odhahda ilaahay weye ow yatuuba calayhim ow yucadibahum fataaba calayhim ilaahay baa ka toobad aqbalay nimankaa fa aamanuu markaasay rumeeyeen aw yatuuba calayhim ow yucadibahum kitaabka inooguma ole laakiin waa aayadda dhamaystirkeeda wey laysa laka min alamri shayun aw yatuuba calayhim ow yucadibahum aw yatuubadaasi sida yani raajixa waxay ku cadfan tahay ayadda qeybteedii hore liyaqtaca arafan inuu fiid gooyo daraaddeed liyaqtaca arafan min aladiina kafaruu oo kuwa gaaloobay qaar ka mida ilaahay inuu jaro aw yakbitahum ama inuu guuldarro ku rido fayanqalibu khaa'ibiin oo markaa iyagoo aan waxba faa-iidin faa-iida darra ay markaa laabtaan laysa laka min alamri shay marka waa jumla ictiraadiya waxay kala dhex gashay jumlooyinka isku cadfanaa yani aw yatuuba calayhim waxay ku cadfan tahay aw yakbitahum inuu macnaha ilaahay uu guuldarro ku rido khasaariyo aw yatuuba calayhim ama inuu kasoo wad aqbalo aw yucadibahum ama inuu cadaabo sidaa daraaddeed arrimahaa daraaddood ayuu ilaahay subxaana watacaala guusha kuu siiyey athaaminatu masalada sideed waxa weye alqunuutu in la qunuuno fi nawaasili dhibaatooyin dhacdooyinka nawaas balaayooyinka degey markay balaayooyinku degaan nawaasisha waxaa la yidhahda waa dhibaatooyinka waaweyn ee ku haabsada ummadda ayaa nawaasin la yidhahda abaaraha oo kale colaada oo kale cadaadiska gumaysiga oo kale yani waxa weye kuwaas wey nawaasishaasoo kale markay yimaadaan in la qunuudo oo yani qunuudka nawaasisha loo jideeyey salaadaha oo dhan ayaa marka ayuu mashruuc yahay salaadaha o dhan baa la qunuudaa saas wey maana asaaficatu masalada sagaaleed waxa weye tasmiyatu lmadcuuwi calayhim kuwa la habaarayo oo la magacaabo fi salaati salaada dhexeeda lagu magacaabo biasmaa'ihim magacyadoodii wa asmaa'i aabaa'ihim iyo magacyadii aabbayaashood ruux baad habaaraysaa ruuxaad habaarayso salaada dhexeeda inaad ku magacaabi karto yaa laga qaada ruuxu kaa gardaran ila dad la habaari karaa jirin ruuxa daalimka kaa gardaran ilah iga qabaa dhihi karto marka ruux aada habaarayso magaciisa salaada dhexdeeda ku sheegi karta wax salaada ka baxsan ama salaadii jabinayana ma allaahumma ahlik waxaad dhigi kartaa macnaa waxda ilaahayow iiga aargo cabdullaahi ibnu fulaan baad dhigi karta faarax baad dhigi karta salaada dhexdeeda dhib male saas wey maana ruux waa lagu magacaabi karta haddaad u ducaynaysa sidoo kale waxaad dhigi kartaa allaahuma shfi cabdaka muxamedan ilaahu addoonkaaga hebel ama caafi magaciisaa sheegi kartaa cabdirashiid cabdiraxmaan laa maanic salaada dhexeeda ku jirta waa sujuudsanta salaadii waxba uma dhimaya macna saas weeyaan alcashiratu masalada tobnaad waxa weye lacnun mucayan ruux gooniya in la lacnado fi lqunuuti qunuudka dhexdiisa qunuudka salaada ducada la yidhahdo qunuudkeeda qunuudkaa salaada marka loo taagan yahay ducada la ducaynayo in dhexdeeda ruux gooniya lagu lacnadi karo haddii saas la yidhahdo sax ma ah. sax ma ah dil uu sheekha hadalkiisa u wato inay banaan tahay sax maa oo ruux mucayana la lacnadi karo maxayna waan soo sheegnay talabaad labaad nebiga waa loo diiday salawatullhi waslamu calayh xadiidku wuxuu sheegay markuu nebigu lacnaday looma daynin oo looma faraha loogama qaadine waxaa soo degay aayadda waa loo diiday nebiga salawatulli wasalaamu caleyh marka inay bannaan tahay ruux ogoniya in la lacnadi karayo salaada dhexeeda laga qaadan maayo xadiid haddiise laakiin sheekhu uu ka wado qisada dhexeeda lagu soo sheegay oo uusan way banaanta uusan ka wadin markaa waa sida sidaa uu sheegay waa lagu soo sheegay hadee laakiin way banaanta hadduu ka wado maya ayb alxaadiyata cashrata masalada tobnaad waxa weye qisatuhu nabiga qisadiisa salawatullahi wasalaamu calayhi lama lamaa unzila caleyhi markii lagu soo dejiyey wa andir cashiirataka alaqrabiin qaraabadaada sokeeyahee ku xiga udig aayaddaa markay soo degtay qisadii nebiga salawatullahi waslamu aleyh waa soo sheegay athaaniyata casharata masalada labiy tobnaad waxa weeye jidduhu nabiga dadaalkiisa salawatullah waslamu calayh bixaysu meel uu dadaalay facala uu sameeyey maa shay ayuu sameeyey nusiba loogu tiiriyey oo loogu nisbeeyey isaga bisababihi shaygaa uu sameeyey sababkiisa waxaa loogu nisbeeyey ila waalli wa kadalika sidoo kale low yafcalu hadduu sameeyo muslimun muslim hadduu sameeyo alaana haddana sidaasoo kale unbaa junuun loogu nisbayn yacni dadaalka nebiga salawatullhi wasalaamu calayh iyo siduusan in uga libiqsanin wax una una aaba yeelin dhibaatada kasoo gaadhaysa tolkii hadduu intuu isugu yeedho uu wax u sheego maxaa yeeley markuu nebigu soo ururiyey salawatullhi wasalaamu caleyh oo isu keenay isu keenidaas sababteeda ayay junuun iyo waalli iyo caqli darro ugu dhisbeeyeen waa kuwii dhihi jiray tabban laka alihaada jamactana ee gaari kugu dhacdaye ma waxaasaad isugu kaana keentay wax waalan baa tahay maxaa yeelay wax weyn oo ummadda ku yimid oo soo darsay oo magaalada khatar ku haya oo bulshada khatar ku haya unbaa mu'tamarkan iyo macnaha waxa weeyaan isuimaadkan oo kale loo sameeya laakiin waxa yarka ah warma inta la isugu kaadha yeedhay iyaga la yaraa iyaga waa la yarta laakiin waa shay weyn weyn nebigu marka muusan waaba yeelina dadaalkiisu iska wada jiddu nabiga dadaalkiisa bixaytu meel facala uu sameeyey maa nusiba waxa lagu tilmaamay bisababii shayga uu sameeyey daraaddii baa waxaa loogu tilmaamay ila ljunuuni ayaa loogu nisbay macnaha waa li maanta haddii ruux muslima sameeyana waa sidoo kale u leeyay wakadalika sidoo kale low yafcalhu hadduu sameeyo muslimun alaana isagana junuun iyo waalin baa loo nisbay odayaasha aad wada dhalateeda solka ugaasiyada iyo salaadiinta qoyska haddaad maalin intaad martiqaad u qabato od isugu yaadho arrin weyn baa idinkale aa jiraan martiqaadkii markay isugu yimaadaan aada u jeediso tidhaahdo warnimayo ilaahay ka cabsado oo cadaab ilaahay baa soo socdeen waxanaad ku dhex jirtaan intaad ka baxdaan diinta ilaahay qaar haddaad ku tidhaahdo waa suufi waalan bay ku odhanaya tabtaasoo kale suufi waalan waxanoo kale laysuguma yeedho dad odayaashana looma soo kulmi maxaa loo soo kulmiya siyaasad iyo barnaamij soo qortay iyo qoyska qaaraankiisa iyo waxyaalahaasa odayaasha loogu yeedhaa waaweyn laakiin wax yarka ma waxanaad odayaal laysugu yeedhay taasoo kale ficlan saas wax waalan bay kaa dhigayaa الثالثة عشرة توحيد تقييمين سنة قرنين الثالثة عشرة الثالثة عشرة التصدح سنة وحوي قوله النبي ورهدي صلوات الله وسلامه عليه أولي للأبعد كي شيشيها والأقربه سكيه لبضب أكيري لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال إلى النبي كيري صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك, عنك من الله شيئا فاطمة إلى محمد عيني حق الله وحبك على مصر كرم faidaa saraxa haddii uu marka caddeeyey nebigu sal ly wasalam walxaal huwa isagu sayidu lmursaliin inta ilaahay soo dirsaday isagoo sayidkoodii ah hadduu caddeeyey biannahu isagu laa yuqnii inuusan deeqi karin shay-an waxba can sayidati nisaai alcaalamiin uunka oo dhan haweenkooda madaxdoodii iyo sayidadoodii inuusan waxba u tari karin hadduu caddeeyey wa aamana alinsaanu insaankuna ruuxuna uu rumeeyo anahu sal lay slm nebigu laa yaquulu inuusan dhahaynin ila alxaqa xaq mooyaane xaq iyo waxyi mooyaane wax kalena uu inuusan kasoo fulaynin uu ruuxu rumaysan yahay uma markaa kadibna intaa markuu rumeeyo hadalkaa nebiga markuu arko uu gabadhiisa ku yidhi kadibna uu rumeeyo nebigu waxaan xaq ahayn inuusan kasoo fulin uma haddana mar saddexaad nadara uu fiiriyo fii waqaca waxa dhacay fii quluubi khawaasi innaas dadka kuwooda khaaska ah qalbigooda dhexdiisa waxa ku dhacay alyowma maanta shirkiyaadka iyo khuraafaadka iyo meesha qalbigu aaday dadka khawaafta ah ruuxii u fiirsada tabayana waxaa u cadaanayo lahu isaga atawxiidu tawxiidka u cadaan wa gurbatu diin diintu inay qariib tahayna way u cadaan diintu inay qariib tahay na way u cadaan macna macnaha haddaad hadalkaa nabiga sal ly slam rumaysato ood haddana rumaysato inuu xaq yahay waaqica maanta bulshada iyo dadkana aada ku dabaqdood ku miisaanto waxaa ku soo baxaya dadka caamadooda iska badaaya khawaastoodii iyo kuwii cilmiga sheeganaya inay tawxiidkii ka lunsayen sidaa daraaddeedna tawxiidkii iyo diintii inay qariib tahay oo ninka haystaay uu qariib yahay oo dadka intiisi badnaa ay la dagaalamayaan oo tuka cambaarle uu noqday ayaad ka qaadan buu le ficlan sidaas macnaa waxa weeye nebigu sal ly sl laa ymsiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyiga waa xaq laakiin bulshada khaldantay jahli daraadii bay u garamartay waxyigaa nebiga ka sugan salawatullah waslamu calayh baabu qowli illaahi tacaala waxa uu baab u yahay ilaahay qowlkiis subxaana wa tacaala uu yihi xataa idaa fuzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum qaaluu alxaqa wahuwa alcaliyu alkabiir halkan wuxuu kaga hadlayaa sheekhu adilatu tawxiid baabkii horena adilatu tawxiid inbuu waday tawxiidka adiladiisa sidaas weyaan wuxuu baab u yahay ilaahay odhaahda uu yidhi subxaana watacaala tacaala xataa idaa fuzica marka qalbigoo marka laga siibo xataa idaa fuzica markii laga siibo can quluubihim quluubtooda marka argagaxa laga siibo ayay qaaluu malaa'igtii waxay odhanayaan maadaa qaala muxuu yidhi rabbukum rabbigiin qaaluu waxay odhanayaan kuwii su-aasha la weydiiyey alxaqa qaala wuxuu yidhi alle alqawla hadal alxaqa oo xaq ayuu yihi saasay odhanaysa wa huwa alle alcaliyu waa midka sareeya alkabiiru oo weyn macnaha waxa weeye ayaddan sida xadiidka ka dambeeyaba uu caddayn doono waxay kusoo degtay waxay ku saabsan tahay oy ka hadlaysaa arrin heyb ah malaa'igta ilaahi subxaana watacaala markuu ilaahay uu waxyiga ku hadlayo oo malakul jibriil waxyiga loo dhiibayo ayaa waxyigaasaa wuxuu leeyahay culays weyn culayskaasi wuxuu saameyn ku yeelanaya malaa'igta samaawaadka yani waxa wey makhluuqaadka culowiga ee sareeyo oo dhan buu saameyn ku yeelanaya waxyiga hadalka ilaahay markay maqlaan yaa qalbigoodu argagaxaya argagaxaasay la suuxayaa marka suuxdintii markay kasoo baraarugaan yay markay isweydiinayaan malaa'igtii baa iswarsanaysa qaarkood baa qaar kale weydiinaya war ilaahay muxuu yidhi rabbigiin muxuu xugmiyey markaasaa qaarkii la weydiiyey baa jawaabiyo waxay odhanayaan allah xaq unbuu ku hadlay waana midka sarreeya ee weyn bay odhanayaan aayaddu marka waxay ka ka hadlaysaa xaaladda ku imaanaysa malaa'igtu markay ilaahay waxyigiisa maqasho ilaahay uu ku hadlayo subxaana wa tacaala weynan iyo cadamo daraaddeed baa argagax ugu dhacaya macna saas weyaan xataa idaa fuzica fuzicadaa waxaa laga wadaa ay zaala alfazacu canha marka quluubtooda laga siiba argagax oo argagaxu ka baxo waay oo ay soo miirsadaan markaasay hadalkan isdhaafsanayaan laakiin marka hore waxyiga maqlaan kulligooda wada suuxayaan samaawaadka iyo dhulka iyo kulli samaawaadki macnaa waxa wey makhluuqaadkaas malaaig yani waxa wey waa wada suuxayaan macna xataa idaa fuzica markii la siibo argagaxa markii laga siibo can quluubihi malaaigta quluubtooda waxay ku tusi malaaigtu inay qalbi leedahay oy caqli leedahay oo ay jidh tahay nuur keliya ma ah jidh wa marka ilaahi subxaana wa tacala odhanaya yani uli ajnixatin masna wa hulaata wa rubaaca yani malaa'igtu garbay leedahay nabiguna sal lla alay slam waa kii malakul jibriil arkay walahu sittu miati janaax lix boqol oo garab isagoo marka waa shay yani maxsuus oo la taaban karo jismi ay leeyihiin saas way macnaa qalbi inay leeyihiin aayadana tilmaamaysa marka malaa'igtii markii qalbigooda laga siibo argagixii ku dhacay qaaluu waxay odhanayaan malaa'igtii yani qaarkood baa qaar kale ku odhanaya wey oo su-aasha weydiinaya maadaa qaala muxuu yidhi rabbukum rabbigiin muxuu yidhi markay soo miyiirsadaan ayay isweydiinayaan war alla muxuu ku hadlay qaaluu waxay odhanayaan kuwii su-aasha la weydiye waa malakuljibriil ninka su-aasha la weydiinaya jawaabayaay sida inoo imaan doonta waa malku jibriil xadiidkeena ugu imaan doonto qaaluu waxay odhanayaan kuwii jawaabta bixinayay alxaqa alxaqadaasi waxa weya waa sifa mawsuulkeeda xadfay qaaluu waxay odhanayaan oo ku jawaabayaan qaala allahu alla wuxuu yidhi bay odhanayaan alqawla hadal alxaqa oo xaqa alla hadal xaqa ah, ayuu ku hadlay maxaa yeele waxaan xaqahay makama sufula isaguna waa xaq wixii isaguu ku hadlana waa xaq wa huwa alla alcaliyu waa midka sarreeya daatada ilaahay way sarreysaa addoommadiisa kuma dhex jirto qadarka ilaahayna waa sarreeyaa addoommadiisa meel la kalama silma sifaadkiisa iyo asmaada ilaahayna waa sarreeyaan kulli waa wada sarreeyaa kabiir weeyaanoo weynanka ilaahay subxaana watacaala wax la qiyaasi kara ma ah wax caqli koobi karana ma ah yani waa weynan mutlaqa weye yuu ilaahay weynyahay subxaana wa tacala wa fi saxiixi waxaa ku saaran aayaddu marka maxalushaahidkeedu waxa weeye xataa idaa fuzica can quluubihim malaaigtu ilahay makhluuqaadkiisa ugu dhow yihin kuwa ugu dhowbay ku jiraan ilahi ugu jeclaya subxana watacala yusabbixuuna alleyla walnahaara laa yafturuun wax kale mabalahaba cuntiyo cabitaan kale male tasbiixda ilahi iyo dikriga ilahay baa cuntiyo cabitaan u ah ayagoo saasa haddana ilaahay say uga cabsanayaan iyo say u weyneynayaan iyo siday u argagaxayaan ayaa macnaha waxay ku tusaysaa in aan addoommadii ilaahayga u dhowaa hadday saas samaynayaan war ninkii ka fogowna maxaad madaawa macnaha saas w waa inaad ilahay ka cabsato soomaa ayb wfi saxiixi waxaa ku soo aroray can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal lay slm nabiga waxaa laga warinaya qaala nabigu inuu yihi ayaa saxiixa ku taal abu hureerana uu warinaya qaala nabigu wuxuu yihi sal alay wasalam idaa qada allahu ilaahay hadduu xukmiyo almra arrinka fi samaai samada dhexdeeda kor samada kor baa laga wadaa kor markuu ilaahay arrin ku xukmiyo arrinka waxaa laga wadaa arrimaha waxyiga arrin waxyiga ka mida markuu ilaahay xukmiyo oo hadlayo oo inuu hadlo uu dooro ilan kor buu jiraa ilaahay subxaana watacaala arrinkaa markuu ilaahay xugmiyo uu arrintaas sameeyo darabat way garaaci almalaa'ikatu malaa'igtii waxay isku garaaci biajnixatiha garbaheeda garbaha malaa'igta ayay garaaci maxay garbaha la garaacaysaa la dhaqdhaqaajinaysa khudcaanan isdullayn daraaddeed bay garbaha la dhaqdhaqaajinay la garaaci liqowlihi ilaahay hadalkiisa isu dulaynaysa hadalka ilaahay kasoo fulaya weynanka uu leeyahay iyo culayska uu leeyahay ayay malaa'igtu garbaha la garaaci kaannahu waaba isagoo hadalkaas hadalkaa ilaahay kasoo fulaya subxaana wa tacaala qalbigooda saamaynta uu ku leeyahay waxaad moodaa kaannahu waaba isagoo salsalatun sidii silsilad oo kale oo calaa safwaanin dhagax sibsib aada dushiisa ahaad yacni silsilad ama bir aada dhagax sibsib ah oo adag aada dushiisa ku dhufatay dhawaaqa ka soo baxaya saamaynta uu qalbiga ku yeelanayo saamayn la mid ah ayuu hadalka ilaahay quluubta malaa'igta ku yeelanaya yanfuduhum waxaa gelaya oo meel walba u gaadhaya daalika hadalkaa ilaahay subxaana watacaala hadalkaa ilaahay ku hadlay ayaa qalbigoodana gaadhaya meel walbana ka gaadhaya xataa idaa fusica hadalkaa marka saamayntu ku yeelanaya waxa weeye ruuxa markii yani dhawaaq aada u xoog badan lagu uu ku yimaado dhawaaqaasi wuxuu argagax ku ridaa qalbigiisa fazac cabsi deg deg ah oo kada ah ayuu qalbiga ku sameeya taasoo kaleetuu marka ilaahay hadalkiisu quluubtooda ku sameeyey markaasay suuxayaan xataa idaa fuzica markii laga siibo argagixi can quluubihim quluubtooda markii waxyigii dhammaado oo hadalkii ilaahay dhammaado go-o oo markaa kadib argagixiyo suuxdintii ay ka baraarugaan oo ka soo baxaan ayay qaaluu waxay odhanayaanoo isweydiinayaan maada qaala rabbukum rabbigiin muxuu yidhi rabbi muxuu ku hadlay qaaluu waxay odhanayaa kuwii jawaabaya alxaqa alla xaq buu ku hadlay xaq buu ilaah yidhi wa huwa alcaliyu alla waa midka sarreeya alkabiiru ee weyn sidaasay odhanaya malaaigtii kala jawaabs malku jibriil way ninka jawaabay fayasmacuha waxaa maqlaya kelimada iyo weedhaas malaa'igtu ay isdhaafanayso mustariqu samci kuwa maqalka xada kuwa maqalka dafa yani waxyaalaha la maqlaye la dhegeysanayo kuwa soo xado soo dafo unka badan kuwaasaa marka soo dafay wa mustariqu samci maqalka kuwa soo dafee soo xadana haakadaa sidaa wey bacduhu qaarkii fowqa bacdin qaarka kale ayuu dul saaran yahay wasafahu sufyaanu sufyaan baa wuxuu ku sifeeyey bikaffihi gacantiisu ku sifeeyey macnaha way isdul saaran yahi faxarafaha gacantii ayuu babcay wa badada wuxuuna kala fogeeyey bayna asaabicihi faraha gacanta faraheedana wuu kala fogeyey macnaha waxa wey xarfiga waxa la yihahda markaadan saa u fidinine sida aada macnaha waxa weye gacanta aada u babacdo saasay marka isu dul farihiina wuu kala fogfogeeyey yani waxa weyaan ayadiina wuu babcay oo saasuu macnaha u taagay marka sida farahaasi u kala sarreeyaan oo isu dul saaran yihiin ayay isu dul saaran yihiin kuwaa maqalka soo xadaya marka saasuu u tilmaamay fayasmacu waxaa maqlaya alkelimata weedhii iyo hadalkii malaa'igtu isdhaafsanaysay waxaa maqlaya ayuu maqlayaa kii wax soo xadeeyey fayulqiiha markaasu wuxuu kusoo ridayaa ilaa man taxtahu kii ka hooseeybuu usoo dhiibi uma yulqiiha kiuma yulqiiha wuxuu kusoo tuurayaa alaakharu kii isaga kii kaleete loo dhiibay kii kaa ka hooseeye loo dhiibay ayaa isaguna wuxuu kusoo tuurayaa ilaa man taxtahu kii kasii hooseeyey xataa yulqiiha ilaa uu kusoo tuuro kooda ugu sukeeyaay calaa lisaani saaxib ninka falfallowga ah ee waxfala carabkiisu kusoo ridiya qalbigiisa awilkaahini ama midka waxyaalaha maqan wax ka sheega ee haydiyaadka ee kitaab gaarlowga la yidhaah kaa carabkiisa iyo qalbigiisa ilaah uu kusoo tuuro fa rubamaa marka waxaa laga yaabaa adrakahu inuu ka daba yimaadoo soo gaadho ashihaabu dambaaburadii qabla an yulqiiha intuusan ka ku xiga tuurin inay dambaaburadii ku timaado dishaa laga yaabo wa rubamaa waxaa laga yaabaa alqaaha inuu soo tuurana waa suurtagal qabla an yudrikahu dambaaburadu intaysan ku imaanin fa yakdib markaasuu been sheegi macahaa kelimadaa uu soo maqlay la jirankeeda mi-ata kadbatin boqol beenood buu ku daray halkii kelima ee saxda ahayd yuu boqol beenood buu ku biirin fa qaala markaasaa wuxuu odhanayaa dadkiibaa waxay odhanayaan ku xidhnaa isaga alaysa miyuusan ahay ninka hebel la yidhaahdo qad qaala midkii yidhi lanaa anaga yowma kada wa kada maalintii hible iyo heble ahayd kada wa kada sidaa iyo sidaa sooma odhan runna sooma noqon fayusadaqu waa la rumayni ninkaas bitilka alkelimati kelimadaa daraaddeed baa lagu rumayn allatii kelimadaasoo sumicad laga maqlay min asamaai samada laga maqlay kelimadaas samada uu ka soo xaday ayuuba weli dhamaystiro buu noqonayaa macna oo lagu rumaysan xadiidku wuxuu tilmaamayaa ayaddu fasiraya yani markuu ilaahay subxaana watacaala waxyi inuu malaa'igta u waxyoodo oo wax xugmiyo markuu ilaahay doonayo wa tacaala oo arrin xugmiyo samada ile kor buu ilahay jiraa subxana wa tacaala malaa'igtu argagax waxaa ku dhacaya cabsi fara badan cabsidaasi markaa waxay cabsidaa daraaddeed intay isla dulleeyaan oo u khuduucaan ayay garbaha garaacayaan hadalka ilaahay subxaana wa tacaala saamayntuu qalbigooda ku yeelanayo waxay la mid tahay saamaynta uu qalbigaaga ku yeelan karo silsilad bir ah oo dhagax sibsib ah dushiisa lagu jiiday ama lagu dhuftay sawd aada u xoog badan baa ka soo baxa saamayntuu qalbiga ku yeelan oo kale ayuu hadalka ilaahay qalbigooda ku yeeshaa hadalkaasaa marka qalbigooda gaadi oo iyagoo dhan saamayn oo meel walba ka gaari argagaxaas markay argagaxan kadib argagax laga siibay argagaxa marka qalbigooda laga saaro oo uu dhaafo ayay marka iswarsanayaanoo war ilahay muxuu xugmiyey muxuu ilah yihi subxaana wa tacaala markaasaa waxay isugu jawaabayaan ilaahay xaq buu yidhi yacni ama waxaa la odhanaya waxay ogaadeen wixii ilaahay uu ku hadlay markaasay ogaadeen inuu xaq yahay ama duuduub ahaanba maynan ogaanin wixii ilaahay ku hadlaye ilahay waxaan xaq ahay waxaan xaq ahay inuusan kasoo fulin bay ogyihiin hadalkaa marka malaa'igtu isdhaafsanayso ay ku sheekaysanayaan ayaa waxaa soo xadeeyay jinka jinku waa makhluuq dhulka ku nool ilahay ilaahay abuuray subxaana watacaala aadna u fudud waxay samaynayaan waagii hore intaan nebiga salawatulli wasalaamu caleyh la soo dirin samaday ku lahaan jireen meela ay fadhiistaan meelahaasi marka hadalka wixii ilaahay xugmiyey ee malaaigta ku sheekaysanayso laakiin dhulka aan la keenin ayay meelaha kasoo soo xadi jireen waxay marka samaynayaan intay isdul fulfulaan dhulka laga bilaabo ilaa samada agteeda laga gaadho ayuu midba midka kale dul fuulaya midba midka kala dulfulay waa badan yihiin waa makhluuq ilaahay aada u fara badan wey say isu sii dulfulayaan isu sii dulfulayaan midba midka kale uga sii dulbaxayo ayay samada agteeda ku tegayaan halkaa markay tagaan ayaa marka waxay soo dhegaysanayaan wixii xugum ah ee meelaha ka dhacay ee ilaahay subxaana watacaala uu doonayay inuu addoommada ku fuliyo malaa'igtuna ku sheekaysanayaan ee heyb ah weli addoommada dhulka jooganayana wax ka ogaanin taasay marka soo xabayaan koodii ugu koreeyey ayaa maqalka markuu dhagtiisu kusoo dhici kaa ugu koreeyaayo marka kakuxigu kusoo tuuri kii kuxigeyna kakuxigu kusoo tuuri say isugu soo dhidhiibayaan isugu soo dhidhiibayaan ayaa xagga hoose waxaa kaga xidhan mid binu aadam ahoo gadh weyn oo xumaamad u duubantaho wadaad sheegana xagga hoosuu kaga xidhanya kaa ugu hooseeya yay marka kelimadii lasoo xaday bay kusoo tuurayaan say isugu soo dhidhiibayaan kaas marka loo keenayo loo soo dhiibayo ama waa saaxib waa dadka wax falo wey wax sixir ama waa dadka qeybka ka warramo waxbaan ogaha yidhaahdo oo ishuubo wey kuwaasay kusoo tuurayaan markay kusoo tuurahayaanna kelimadii iyada ahayd oo boqol kaloo beenood lagu daro iyagu dhexda kaga soo dareen ayaa loo keenay markaasaa la odhanaya waxaasaa jire ka waran boqolkiibuu sheegi marka waxaasaa imaan doona waxaasaa imaan doona roob baa la heli doonaa xoolaan baabi'i doono hebel baa islaamkiisu dhali maysaye wiil bay soo wadaayo gabadh bay soo wadaa waxu akrin waxaa markuu akriyo boqol beelood markuu sheego yuu halkii kelime ee jinku soo xaday yaa run ka noqoni kii keliyaa run ka noqon tii markay run noqoto boqolkii beenoodoo kale waa u qarsoon yihiinoo dadku inta badan ku baraarugi maayaan halkaa run baa marka isagoo dhanba welinimo ku qaadanay yani koofiyad welinimo iyo taaj welinimaa loogu gelinaya halkii kelime e iyadoo dhanba lasoo xaday boqolka beenoodee kaleete uu ku fashilmayna dadka uma muuqato taa keliya taa u maxaa yeelay waa waa loo laqdabiyo waxaa la odhanayaa boqolkaa beenood boqolkaa beenoodee uu ku fashilmay macno kalaa loogu fasiri markii la arkay inuu ku fashilmay ayaa la odhanayaa maya saas maayl saasaa laga wada ama kuwo beeraalayaal oo u shaqeeyo u khidmeeye intuu samayso ayaa odhanayaa annagaa goobjoog ka ahay intuu beenfarnimood baa lasoo gudbiyey annagaa goobjoona waxaas iyo waxaas markii dhaxya wax sidaasoo kale daawo marka yacni waxaa laga yaabaa marka ay soo xadaan oo kelimadaa soo xadaan oo arrintaa ogaanshaheeda soo xadaan dambaaburaa laga daba keenaya shihaadka waxaa la yidhahdaa yani xidigaha ilaahi subxaana watacaala gabal ka mida qeyb ka mida ayaa soo go aysa oo sida dambaaburada dhuxusha ka dushoo kala taasaa marka ka daba imaanaysa waxaa laga yaabaa kii ugu horreeyey ee kelimada soo xaday intuusan gudbinin inay dambaaburadii ku dhacdo waa gantaal oo kale wey way dili kelimadii marka ma gaadhin kuwii kale ma gaadhin waxaa laga yaabaa intayna dambaaburadu ku imaanin oo uusan dhibanin oo uuna ayna soo gaadhin inuu gudbiyo oo kelimadii saa kusoo gudubtana waa suurtagal saas wey macana hadday soo gudubta wey marka marka beeraha badan ay ku darayaan saas xadiidku marka aayaddu fasiraya can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal lay slam nabiga waxaa laga warinaya qaala nabigu inuu yihi idaa qada allahu hadduu ilaahay xugmiyo alamra arrinka fi samaai samada dhexdeeda darabat way karaaci almalaaikatu malaaigtu biajnixatiha garbaheeda khadcaanan khadacaanan iyo khudcaanan labadaba waa la aqriya khuduucid iyo isdullayn daraaddeed liqowlihi ilaahay qowlkiisa iyo hadalkiisa isu dullaynaya waxay la khuduucsan yihiin oo garbaha la garaacayaan garbagaraacisaasi astaan iyo calaamo waxay u tahay hadalka ilaahay bay isu dhiibeen oo isu dullaynayaan macna kaanahu kaanu hadaas waxaa laisku tashbiihinayo laysu ekeysiinayo ma aha hadalka ilaahay iyo hadalka kasoo fulaya dhagaxa silsiladu ku dhacday maxaa yeele hadalka ilaahay subxaana wa tacaala iyo hadal makhluuq isma shabaho meel la isagama eg laakiin waxa laisku shabahaya waxa weeye waa saamaynta labada sawd ay yeesheen sawdka ilaahay iyo hadalkiisu iyo qowlkiisu saamaynta uu ku yeeshay qalbiga malaa'igta iyo dhagaxa silsiladu ku dhacday sawdka ka soo baxay saamaynta uu qalbiga addoommada ku yeelan karo labada saamamood baa laysku shabahaya ee ma aha in labadii sawd laysku shabahayo maxaa yeele ilahi subxana wa tacala isuma eka hadalkiisii hadalka makhluuqu marnaba kaannahu waaba isagoo saamaynta uu ku yeeshay hadalka ilaahay qalbigooda kaannahu waaba isagoo salsalatun silsilad oo kaleo calaa safwaanin safwaanka waa dhagaxa sibsibka ayaa la yidhahdaa silsilad dhagax yani sibsiba dushii ku dhacday oo kale sidiisoo kale yanfuduhum hadalkaasaa gelaya yanfuduhum waxaa malaa'igta gelaya daalika hadalkaas nufuudka waxaa la yidhahdaa shaygu markuu intuu shayga dhex galo weliba uu ka durso ayaa la yidhahdaa xataa idaa fuzica markii argagaxa laga siibo can quluubi malaa'igta quluubtooda ayaa qaaluu waxay odhanayaan maada qaala muxuu yihi rabbukum rabbigin qaaluu waxay odhanayaan qoladii jawaabaysa alxaqa ilaahay xaq weyn wahuwa alla alcaliyu waa midka sareeya alkabiiru oo weyn fayasmacuhaa waxaa maqlaya hadalkaa mustariqu samci maqalka kuwa xada kuwa wax soo xadee waxyaalaha la maqlee masmuucaadka soo xada waa jinkii waay wa mustariqu samci maqalka kuwa soo xadana haakadaa sidaa wey bacduhu qaarkii fowqa bacdin qaarka kaluu dul saaraya wasafahu wuxuu uu tilmaamay sufyaanu sufyaan bikastihi gacantiisu ku tilmaamay faxarafahaa markaasuu gacanta babcay wabadada wuuna kala fogeeyey bayna asaabicihi farahana wuu kala fogeeyey manaa say isu dulsaaraya fayasmacu waxaa maqlaya alkelimata weedhii waxaa maqlaya kelimadii ayuu maqlaya kii wax ugu sarreeyey fayulqiiha markaasuu kusoo tuuraya ilaa man taxtahu midka ka hooseey uma yulqiiha alaakharu kiina wuxuu isaguna ku tuuraya ilaa man taxtahu cidda kasii hooseysa xataa yulqiiha ilaa uu ku tuuro calaa lisaani saaxiri midka sixiraalaha carabkiisa iyo qalbigiisa ilaa uu ku tuuro awilkaahini kaahinka waxaa la yidhahdaa waa ninka waxyaalaha qeybkee weli dhicin ka warramo isagoo ama kitaab ha fura markaas ama dhulka ha xariiqo oo waxbaan faalinaya iyo hadduu yidhahdo dhulka ha xariiqo wax soo socdaba ninku waan ka warrami oo waxbaan ka sheega hadduu yihahdo waa kaahini saas weeyaan ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay waxyaalihii horay u dhacay ama wax markaa taagan oo dhacayna laakiin adigu aadan ka warhaynin ama dadka meeshaa jooga aan ka warhayna ka warhayna ka warramidda laga waramaayey kaahinnimo maaha kaahinnimo maaha waxyaala horay u dhacay oo la ogeyn ama meehe wax hadda dhacay oo adduunka meelo kale ka dhacay haddii ruuxu uu yani sheego kaahinnimo ma ah maxaa yeelay jin buu adeegsan karaa jinka waa adeegsan way ka warkeeni karaan meelahaas waxyaalaha dhacay way ka warkeeni karaan marka kaahinnimo maaha buu leey laakiin ruuxa samaynayaa la fiirinaya hadduu ruux hagaagsan yahay oo ruux diinta ku toosan uu yahay waa wax suurtagal ah run bayna noqon kartaa haddiise laakiin ruux hagaagsan uusan ahayn oo diinta uusan ku toosnayn beenaalo wey maxaa faasiq wey warkiisana la qadan maayo macna